رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii riyaad الصaalixiin baab اlkhawf cabsidii ayuu baab u yahay in ilaahay laga baqa qaala allaahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi wa iyaaya ani uun farhabuunii iga cabsada ani keligay iga cabsada buu dhahay ilah subxaanahu tacaala wa qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi ina batsha rabbika rabbigaa qabashadiisu la shadiidun waa tii ka kan qabashada ilaahay way adag tahay wa qaala tacaalaa wakadaalika saasoo kaley ahaatay akhdu rabbika rabbigaa qabashadiisa idaa haddii akhada uu qabto alqura qaryo haddii uu qabto ilaahay qabashadiisu waa sidaa haddii qaryo iyo degmo ehelkeeda uu qabto wahiya daalimatun ayuna ay fashay ina akhdahu qabashadiisu aliimu waa tii xanuun badan shadiidun adag ilaah subxaana wa tacaala qabashadiisa ilaahay way xoog badan tahay qabashada ilaahay way adag tahay wayna xanuun badan tahay inna fii daalika arrintaana la aayatan aayad baa ku sugan liman qof bay ugu sugan tahay khaafa cabsaday cadaaba alaakhirati aakhira cadaabkeeda daalika kaasi yowmun maalin waaye majmuucun lahu loo kulminahayo annaasu dadka wadaalika kaasi yowmun mashhuudun waa maalin mashhuud ahoo la xaadirahayo wamaa nu'akhiruhu mana akhirno dib uguma dhigna maalintaa ilaa liajalin ajal iyo madal maahane macduudin ee la tiriyey wakhtigii loogu tala galay ayaa dhiman taas ayaa dib loogu dhiga sidaa darteed ayuu ilaah leeyahay qiyaamaha waxa uu hadda u dib dhacaayo ma aha inuusan jirin inuusan imaanaynin laakiin ajal iyo madal macduud ahaa jirta yowma maalin bal xus ya'ti ay imaanayso laa takallam hadlimaysa nafsun nafi ilaa biidnihi ilaahay idinkiisa maahane fa minhum waxaa ka mid ah dadkii shaqiyin kun ayaan daran shaqi ahoo madax adag oo kaafir ah iyo wa saciidi mid saciid ahoo markaa liibaanay buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala fa ama aladiina shaqu intii shaqowday oo dhuldhuuldarsatoo nasiib xumaatay fa fi nnaari naarta dhexdeeday ahaanayaan lahum waxay ku leeyihiin fiiha naarta dhexdeeda zafiirun iyo wa zafiir ayay ku leeyihiin iyo shahiiq shahiiqu waa cod xuno codka dameerka ah zafiirku mar allaala marka uu codku dameerka bixinayo iyo shahiiq mar allaala markuu googoynayo codkiisa saasoo kale markaa u qaylinaya wa qaala tacaala wayuxadirukum allaahu nafsan ilaahay naftiisa ayuu idinkaga digaya warhoy digtoonaada wax badanna cadsada wa qaala tacaalaa yowma yafiru almar'u maalin balxus shaqsiga uu ka cararayo min akhiihi aa walaalkii wa ummihi hooyadii wa abiihi iyo aabihii wa saaxibatihi xaaskiisa wa baniihi iyo ilmihiisa likulli imri'in shaqsi walba oo minhum ayaga ka ah yowma-idin maalintaa sha'ni sugan yuqniihi kaafiya arrin asaga ku filan baa haysata wa qaala tacaalaa yaa ayuha annaasu dabow ittaquu rabbakum rabbidiinka cabsada inna salsalata asaacata saacadda qiyaamo gadgadoonkeedii ruxashadeedu shay-un cadiimun waa shay weyn yowma maalin bay imaanaysaa tarawnaha waxaad arkaysa tadhalu inay hilmaamayso kullu murdicatin maa kastoo wax nuujinaysay camaa ardacat wixii ay nuujinaysay wa tadacu ay dhigaysay dejinayso kullu daati xamlin uurlay kastoo uur u saaxiib ahaydna xamlaha xamligeeda ay dhigaysa iyo uurkeeda watarannaasa dadkiibaad arkaysaa sukaar sarqaan oo kale inay yihiin wamaa hum bisukaara sukaara iyo dad sarqaan ahna ma aha walaakina cadaaba allaahi laakiin ilaahay cadaabkiisaa shadiidun mid adag markaa ah ilaahay cadaabkiisaa daran wa qaala tacaalaa waliman khaafa qofkii cabsada maqaama rabbihi rabbigii maqaamkiisii horjoogsigiisa jannataan laba janno ayuu markaa leeyahay laba janno ayuu markaa leeyahay jannataan wa qaala tacaalaa wa aqbala waxaa qaabilaya bacduhum ahlu jannaha qaarkood calaa bacdin qaar ka kale yatasaa'aluuna ayagoo is su'aalayoo isweydiinaya qaalu waxay leeyihiin innaa annagu kunnaa waxaannu ahayn qablu horay waa intaan adduunka joognaye fii ahlina ehelkeena annagoo ku dhex jirna mushfiquuna mushfiqiina famanna allaahi ilaahay baa galladaystay calaynaa korkeenna wawaqaan wuxuu naga koriyey cadaaba samuumi samuuma cadaabkeeda innaa annagu kunnaa waxaan ahayn min qablu horay nadacuuhu kuwa ilaahay baryo oo tuuga innahu ilaahayna huwa asagu albaru waa allabaari ah alraxiimu ee naxariis badan waalaayaata aayaadka oo filbaabi baabka ku soo aroorayna kafiiratun jidda aad bay u fara badan yihiin macluumaad waana macluumaad oo waa la yaqaanaa walgarab danta iyo ujeeddadooda al-ishaaratu waa farfiiq iyo ishaaro la ishaaro ilaa bacdihaa qayb ka mid ah waqad xasana waana taxsiisaday oo waa kaawa ama alaxaadiidu axaadiistuna fa kafiiratun jidda aad bay ayaguna u badan yihiin waxaan ka xusi doonnaa oo aan ka sheegi doonnaa minha axaadiista xaggooda darafan qayb wabillaahi towfiiq ilaahayaana towfiiqda iskale can ibni mascuudin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi xaddatanaa waxaa noo sheekeeyoo noo xadiid akhriyey rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay ayaa xadiid noo akhriyey wa huwa asaadiq waa saadiq almasduuqu oo masduuq ah rasuulku waa saadiq run badana ahoo hadalkiisa la rumaysto inna axadakum buu yidhi axadkiin yujmacu waxaa lagu kulmiyey khalqahu abuurkiisa fii batni ummihi hooyadii caloosheeda hooyadiis caloosheeda ayaa lagu kulmiyey arbaciina yowman afartan maalmood nudfatun waa dhibic biyo ah afartan maalmood dhibic biyaad riximka hooye ku taha uma haddana wuxuu ahaanayaa calaqatan xinjir midla daalika intii oo kale afartankii oo kale wuxuu ahaanayaa haddana dhiig adkaadoo xinjir ah umma yaquun kadib wuxuu ahaanayaa mudqatan cad yar oo hilib ah mubqadu waa cad yaroo hilib ahoo inta qofka intuu soo qaato hal mar afka uu geliyo uu calaliyo kaasaa markaa loola jeedaa midla daalika tumma kadib markuu cadkaa hilibka yahay yursalu waxaa loo soo diraa almalaku malak fayanfukhu markaasuu ku afuufayaa fiihi cadkii hilibka ahaa alruuxa ruuxdii buu ku afuufayaa markaasuu dhaqdhaqaaq bilaabayaayo hooye caloosheedu mararka gobol kamida soo haraakinaya kolkaasee leedahay a ah, inta waxbaa ka buuday a ah, inta waxbaa saana a ah, waa lee soo haraafiyey marka wuxuu bilaabayaa ruux ku dhaqdhaqaaqaaya kadib ayuu ilaahay wuxuu amrayaa malagii inuu ruuxda ku afuufo wa yu'maru waxaa kaloo la amrayaa buu yidhi nebiga sala allahu calayh wasalam waa malaggiiye biarbaci kelimaatin afar kelimadood qoritaankooda afar kelimadood inuu qoro waa bikatbi risqihi risqigiisa inuu qoro wa ajalihi ajashiisa wa camalihi camalkiisa wa shaqiy inuu yahay shaqi ayaan xun nasiib darsadoo madax adag kaafirna ah aw saciid ama inuu yahay saciid liibaane fawalladii fawalladii macbuudkii baan ku dhaartay buu yidhi nebiga laa ilaaha hayruhu aan asaga ahayn uusan jirin inna axadakum axadkiin layacmalu waa camal qabanayaa bicamali ahli ljannati ahlu jannaha camalkooda ayuu qabanayaa xataa maa yakuunu ilaa uusan u ahaanin baynahu beynkiisa iyo wa baynaha jannada beynkeeda inta u dhaxaysa ilaa diraacun dhudhun maahan fayasbiqu waxaa ka dhaqayo ka hormaraya calayhi korkiisa alkitaabu kitaabkii loo qoray oo ahaa inuu yahay ahlunnaar fayacmalu wuxuu camal qabanayaa bicamali ahlinnaar ahlunaarka camalkooda fayadkhuluhaa markaasuu naartii gelayaa waciyaadu billaah wuu fiicna camal wanaagsan buu qabanahay sowsaa ugu fiicnaa ayaa markii dambe gebagabadiisii la gaaray dadku ay isleeyihiin saa hadduu ku dhinto waa ahlu janna yaa ciribtiisii dambii khaatimadiisaa xumaanaysa waa isrogaya xijaabkii bay tuuraysaa qamri cad buu bilaabaya salaaddii buu ka tegayaa fayacmalu yacmalu bicamali ahli nnaar ahlu naarka camalkooduu samaynaya fa kolkaasuu gelayaa naarta waina axadakum axadkiinna layacmalu wuxuu camal qabanayaa bicamali ahli naar ahlu naarka camalkooda waa sida dadka u muuqata xataa maa ilaa uu ahaado xataa intii ilaahay baa khaatimadiisa wanaajin fayacmalu wuxuu camal qabanayaa bicamali ahli ljannati ahlu jannaha camalkooda fayadkhuluhaa markaasuu jannadii gelayaa muttafaqun calayh xadiidku xadiid cajiib badan oo cabsi leh waaye sababtaa waxaa la tilmaamayaa qofku inuu khaatimo xunna ka cabsado khaatimo wanaagsanna ilaahay ka baryo camalka uu ku socdana uusan isku tala saaranine mar walba ilaahay ka baryo in khaatimada loo wanaajiya wa canhu waa ibni mascuud qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu rasuuluullah rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam yugtaa waxaa la keenayaa oo lala imaanayaa bijahannama naarta jahannamo yowmaidin idin maalintaa lahaa waxay leedahay sabcuuna alfa zimaamin toddobaatan kun oo xarig ama hoggaan baa ku xiran maca kulli zimaamin si xarig walba sabcuuna alfa malakin toddobaatan kun oo malag ayaa yajuruunahaa celinaysa saa u jiidaysa macnaha haddaysan saa ahaan lahayn intay soo fakato ay dadka ku soo baxsato yay biri iyo faajir dhammaan baabi'in lahayd waa laga celcelinayaa iyadu waxay rabtaa in la sii daayo waxay jeceshahay ama ay u dhowaanaysaa inay go'go'do ciil ay gaalada u qabta darteed takaadu tamayazu min alghayd carrada ay qabta darteed yajurruunaha celinaayuu jiidahay gadaal bay dadkii uga riixayaan rawaahu muslimu can nucmaan bin bashiir radia allaahu canhumaa qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuula allaahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalama yaquul asagoo dhahaaya inna ahwana ahli nnaari qofka ugunaar cadaaban ga cadaabka ugu ahwansanee ugu yar yowma alqiyaamati maalinta aakhiro la rajulun waa nin ninkaasoo yuudacu la dhigayo fii akhmasi qadamayhi gondihiisa raasmagaartadooda akhmas qadamayhi waa gomadihiisa meesha akhmaskee raasmadaartada la yidhaahdo dhulka marka bacaad uu yahay marka adoon dacas qabin aad ku istaagto waxaa jirta meel aan cagta ciidda qabanin waa meesha yaree duleysha meeshaasi ma qabato oo dhulka ma gaarto rasmadaarta lagu magacaabaa waa dembihiisii lugihiisa meesha dulaysanee ah ee rasmadaartadiisa ah ayaa la dhigayaa jamrataani laba dhuxul oo naar ah naarta jahannama laba dhuxul oo ka mid ah yaqni way la karkaraysaa minhumaa xaggooda dimaaquhu maskaxdiisa labadaa naar iyana laba bulukeeti oo naar ah inta lagu istaajiyo yaa lagu hurinayaa maskaxdiisaa badbadayso dhahay nebiga sal allah calayh wasalam maa yara arki maayo anna axadan axad ashaddu ka daran minhu xaggiisa cadaaban cadaab inuu jiro asagaa ugu hooseeya wa innahu asaguna la ahwanuhum cadaaban waa ninka ugu cadaab yar buu dhahay nebiga kii ugu cadaabka yaraa ayaa wuxuu u arkayaa asaga qof ka cadaab badanba inuusan naarta ku jirin asagana uu ugu badan yahay ka waran haddii qofka ugu cadaab yar uu saa u maleeyey kan u cadaab badan suu noqona waa dhibkan bedelmaa qofka ahlu jannaha waxaa la yidhi ugu jannada yar wuxuu leeyahay qof iga janno adag ama iga sarreeya maba ku jira jannada asagaana ugu yar ka waran qofka ugu janno sarreeya ama dhexdhexaadka jooga waa min baabi awla radia allaahu canhu ana nabiya allahi nebigii ilaahay baa qaala wuxuu yidhi minhum waxaa ka mid ah dadkii man ta'khudahu miday ka qabanaysaa annaaru naarta ilaa kacbayhi kacbooyinkiisa anqawyada qofay u gaaraysaa aanqawyaalka waa marka la joogo bacbacfiga qiyaamo waa marka cadaabka inta adag aan la gaarine qoraxda dadka loogu soo dhoweeyo daday naarta u joogtaa kacbaynkii aanqawyada wa minhum waxaa ka mid ah dadkii man ta'khuduhu miday ka qabanaysa ilaa rugbatayhi jilbihiisa wa minhum man ta'khuduhu qofna ilaa xujusatihi xujusadiisa waa guntiga xujsiga waxaa laa meesha suunka laga xirto ama go'a iyo husguntiga qofka uu ka xirto meeshaasna daday u imaanaysaa wa minhum waxaa ka mid ah man ta'khuduhu ilaa tarquutihi tarquudkiisa miday u suyaarayso tarquudku waa markaa u imaanaysa iihun guriga alxujuza waa macbud lisaara meesha laga gunudo oo laga xiro hoosguntiga oo taxta asura xundhurta hoosteeda ah altarquwa bifatxi taa'i ta'da oo la kordhigo wa dammi alqaaf qaafkana la godo hiya alcadam waa lafta alladii cinda huqrati almaxri meesha duleesho ee dhuunta ku taala meeshaa tarquun la yidhaahdaa walil-insaani bini aadamkii insaankuna tarquutaani laba dhuun buu leeyahay oo fii jaanibi naxri naxriga iyo meesha gowrac ee dhuunta jaanibkeeda markaa ku taala meelna naftaa iyo neeftaa marta meelna tacaamkii sharaabkaa markaa mara wa can ibni cumar radia allaahu canhuma istaagayaan oo lirabbi alamina caala darbigii agtiisay u soo istaagayaan xataa yaqiibay taagnaanayaan ilaa uu qariyo axaduhum midkood fii rashxihi ibidkiisa ilaa ansaafi udunayhi ilaa dhegihiisa dhexdhexaadkooda mutafaqun calayh ilaa carqiga iyo dhigidka dhagaha dhexdhexaadkooda uu u yimaado dadku way taagnaanayaan wayna dhididayaan arashka alcarq waxaa la yidhaahdaa dhididka wa can anasin radia allaahu canhu qaal anas wuxuu yidhi khatabanaa rasuulu allah rasuulkii allaa noo khudbeeyey khudbatun khudbo maa samictu aanan maqlin midlahaa ayadoo kale qatun weligeed khudbo aan weligay nebiga ka maqlin ayuu maalin noo khudbeeyey faqaala wuxuu yidhi low taclamuuna haddaad ogaan lahaydin maa aclamu waxaan ogahay waxa xaqiiqo ah ee aan ogaay haddaad ogaan lahaydeen la daxigtum waad qusli lahaydeen qaliilan wax yar bakaytum waad ooy lahaydeen kafiiran wax badan wax xaqiiqo ah ee aakhiro jira oo dhib iyo rafaad iyo cadaab ah ee aan ogahay haddaad ogaan lahaydeen qosolkiinnana waa yaraan lahaa oohintiinnuna waa badnaan lahay faqataa way duubeen asxaabu rasuulillaahi rasuulka asxaabtiisii sala allahu calayhi wasalam wujuuhaha wajiyaalkooday qabdi iyo dabool ku sameeyeenoo camaamadihii iyo wixii ay wateen bay madaxa ku duubteen walahum ayagu khaniinun ooynaaya muttafaqun calayhi khaniinku waa oohinta sanka ka soo baxda taasay markaa samaynaayeen muttafaqun calayhi wa fii riwaaya balaqa rasuula allaahi rasuulkii allah waxaa ka soo gaaray can asxaabihi asxaabtiisa waxaa ka soo gaaray xaggooda shay-un shay inay xuftamaayaan inay waxa noocaasoo kaley qoslaayaan ayaa nebiga ka soo gaartay fakhataba markaasuu khudbeeyey faqaala wuxuu yidhi curidad waxaa lay soo bandhigay calaya korkayga aljannatu waannaaru jannadii iyo naartiya horteyda la keenay falam ara ma arkin kalyawmin maanta kalyawm maanta oo kale fi alkhayri waashar shar iyo khayr saan maanta u arkay maantoo kale weligay uma arkin ee walow taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen maa aclamu waxaan ogahay waxaan ogahay haddaad ogaan lahaydeen buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam wixii aan ogahay haddii aad ogaan lahaydeen saxaabadii buu la hadlayaa wuxuu rabaa inuu xaqiiqda iyo sida arrin ay tahay uu tusiyo wuxuu rabaa sida xaqiiqdu ay tahay inuu markaa wax u waafajiyo markaasuu yidhi haddii aad ogaan lahaydeen walow taclamuuna haddii aad ogaan lahaydeen maa aclamu waxa aan ogahay la daxigtum qaliilan waad qosol yarayn lahaydeen walabakiitum kasiiran wax badanna waad goyn lahaydeen famaa ataa ma soo marin calaa asxaabi rasuuliillaahi rasuulka alle asxaabtiisa korkooda yowmun maalin ashaddu kaga daran oo kaga culus minhu xaggiisa maalintaa qadaw ru'uusahum madaxyaalkooday dabooleen walahum ayagoo khaniinun markaa ooynahayeen alkhaniin bilkhaa'i almucjala la kordhigay baa la akhriyaa huwa albukaa waa oohinta maca qunna qunnada ay la socoto xarafka la qunaynayo inta badan sankaa laga soo bixiyaa marka oohin ay qunno la socoto ayay oohin iyo waintishaaqi sawti codgo'o oo min al anfi sanka ka soo baxaya codgo'go'ahoo qofku markuu oynahayo haddana oohinta uu celinayo suu markaa uga soo baxo oo kale wa can radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allaahi rasuulkii allaan maqlay yaquul asagoo odhanaya tudnaa waa la soo dhowaynaya ashamsu cadceedda ama qoraxda yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo min alkhalqi baa loo soo dhowaynayaa khalqiga khalqiga oo dhan oo taagan macshar ka qiyaamo yaa cadceeddii la soo dhowaynayaa maalinta qiyaamo xataa takuuna ilaa ay u jirsato ama ay u ahaato minhum xaggooda ka miqdaarin miil in leeg oo kale meelkuu noo fasiraya meel maxaa loola jeedaa qaala sulaymaan bin caamir wuxuu ihi alraawi xadiidka ka wariye can ilmiqdaar wallaahi baan ku dhaartee maa adrii ma aqaano maa yacni bilmiil waxa loola jeedo maylkaa waxaa loola jeedaanaan aqoonin amasaafatu lardi wa masaafada arlada hal kilomitir hal mayl laba mayl baa isu jirnaa makaasaa loola jeedaa amin alladii tugtaxallu bihi lcayn masawaamiirka iyo birta indhaha lagu kuusho mar allaala marka dhalada kuushu ay ku jirto bir baa markaa ku dhex jirto ma mataasaa mase waa masaafada dhulka fayakuunu annaasu dadku waxay ahaanayaan calaa qadri acmaalihim qof kasta camalkiisa qadarkiisa meesha uu la eg yahay ayay markaa ahaanayaan qof kasta qadarka camalkiisuu ahaanayaa fil carqi dhibidka oo qof kasta iqmal xumaa buu dhibid badan yahay intuu camal fiicnaa buu dhibid yar yahay macnaha hoosna uu jiraa fa minhum waxaa ka mid ah dadkii man yaquun miduu u ahaanayo dhididka ilaa kacbayhi kacbooyinkiisii anqawyada wa minhum waxaa ka mid ah man yaquun miduu u ahaanaya ilaa rukbatayhi jilbihiisa wa minhum waxaa ka mid ah man yakuunu ilaa xixwatihi mid guntiga iyo hoosguntiga meesha laga xirto oo markaa u ahaanayo wa minhum waxaa ka mid ah man yuljimuhu miduu lijaaminaayo sida dameerka lijaanka afka ugu jira oo kale alcaraqu dhidibku iljaama laijaan afka uu u gelayo macnaha wuxuu ishaaray uu ku ishaaray biyadii gacantiisa aafiyafkiisa dameerka marka lijaaninayay hogaanka loo gelinayo afkaasaa loo geliyaa marka rasuulku markuu lijaanka tilmuca abi hurayra ana rasuula allahi sal allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi yacraqu nnaasu dadku way dhididayaan yowma alqiyaama maalinta qiyaamo xataa yadhaba ilaa uu aado caraquhum dhididkooda fi lardi dhulka uu aadou galo sabciina diraacan toddobaatan dhudhun allahu akbar ilaa toddobaatan dhudhun uu hoos aado dhididka iyo dadku markaa dhididaya wayuljimuhum markaasuu lijaaminayaa haddana kor buu u soo baxayaa xataa yabluqa ilaa uu soo gaara aadaanahum dhagahooda haddana kor buu soo aadayaa kor buu u soo baxayaa markuu toddobaatan dhudhun hoos galo yuu haddana kor soo aadayaa dhibidkii maxay kor soo aadaya kuwii horsam ma aheen wuu sii batay kor buu u soo yimaaday muttaqihi waa yoom casiir ah waa yoom curus waa yoom adag waa yoom kurbo badan waa yoom naxdin badan waa yoom u baahan diyaargarow adag wa macna yadhabu fi lardi yanzil waa degayaa oo hoos buu gelayaa wayaquus wuu quusayaa oo hoos buu aadayaa waayo macnaha wa canhu waa saxaabigii hore abuu hurayre qaale wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahay maalinna maca rasuuliillaah rasuulka micigiisaan ahayn sala allahu calayhi wasalama id samica wuxuu maqlay nebiga wajba jub buu maqlay rasuulka wajba wajba waxaa loola jeedaa bifatxi lwaaw wa sukuun ljiim wajba wa bilmuwaxida ay saqa waa dhicid wax inta kor ka soo dhacay dhulka ku soo dhacoo jub yiri ayuu rasuulku maqlay shan qarwacay ayuu maqlay faqaala wuxuu ku yidhi saxaabadii hal tadruuna ma garanaysaa maa haadaa kaa wuxuu yahay ayaga laftigooda way maqleen saxaabadii qulnaa waxaanu nidhi allaahu wa rasuuluhu aclamu ilaahay iyo rasuulkiisaa ku cilmi badan qaala rasuulku wuxuu yidhi haadaa xajar kan dhagax waaye rumiya bihi waxaa laga soo tuuray fi nnaari naarta afkeedaa laga soo tuuray mundu sabciina khariifan laga bilaabo toddobaatan sano wakhtiga hadda aan joogno maantaa toddobaatan sano dhammaatay toddobaatan sano wakhti laga soo bilaabo oo maanta ku eg ayaa la soo tuuray fa yahwi wuxuu ku soo hoobanahayay fi nnaari naarta dhexdeeda intan wuu soo socday al'aana haddeertaan macnaha wakhti ilaa hadda intaha ilaa uu soo gay ilaa acriha salkeeda fa samictum wajabatahaa jubtiday baad maqasheen buu dhahay rasuulka sala allah calayh wasalam shanqartiisii ayaad markaa maqasheen rawaahu muslim meeshaasaa la buuxinayaa baa la yidhi wa can cabdi bni xaatim radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi maa minkum idinka mid ma aha min axadin axadin axad idinka mid ah ma jiro ilaa sayukallimuhu wuxuu la hadlayaa rabbuhu rabbigii qof kastoo adinka idinka mid ah rabbigii ayuu la hadlayaa laysa mana aha baynahu asaga baynkiisii wa baynahu ilaahay baynkiisaba tarjumaanun wax hadalka u kala tarjuma ah ayaad ilaahay ula hadlaysaa subxaana watacaala oo saasuu yiriyo maxaa u sheegaa saasaa tiriyo dhahaa dhahayana idinkuma dhex jiro fayanduru wuxuu fiirinayaa aymana minhu dhinaciisa midigta ah falaa yaraa ma arkayo qofkii ilaa maa qaddama wuxuu soo hormarsadayoo camal ah maahane midigtiisuu fiirinayaa camalkii fiicnaa ee uu soo samaystay ma aheen wax kala arki maayo wayandur wuxuu eegayaa haddana ashcara minhu dhankiisa bidixda ah falaa yaraa arki maayo ilaa maa qaddana wixii uu soo hormarsadayo camal ah maahan wayanduru wuxuu eegayaa bayna yadayhi hortiisa falaa yaraa ma arkaya ila annaara naartii mooyaane oo tilqaa'a wajhihi wejigiisa ku beegan naar wejigiisa hortaala fattaqu nnaara naarta ka cabsada walow bishiqi tamra jeextimireedba ha ahaatee jeextimireedba ha ahaadee wax xunga baati isaga dhiga naartaasi meel laysku babaaxdhigi kara ma aha naartaasi meel laysku halayn kara ma aha naartaasi meel fiican ma ahee ka gabbada wax kale haddaad weysaan jeex timireed uga cabsada macnaha sadaqo ahaan u bixiya waxay baxsada saad naarta gabbaati idinkaga noqoto wax aad dhiibtaan haddaad weysaan jeex timireedba ha ahaadee bixiya muttafaqun calayh wacan abi darri radi allaahu canhu qaala qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi innii anigu araa waxaan arkaa oo aan u jeedaa maa laa tarawna waxaadan arkaynin rasuulku waxaanan anagu u jeedin baa ilaahay tusaa abab samadiibaa guuxday samadiibaa jiqa wa xuqa lahaa waxaana xaq u ah ayada an tayqa inay jiiqdo ciiq baa ka yartay macnaha shay mar allaala marka wax culus la saaro dhawaaqa ka soo baxa sariirta laba qof baa loogu talagalay nafarayn ah shan hadday koraan ciiq ciiq ciiq waxbay dhawaaq baa ka soo baxaya saa darteed baa samadii waxaa ka soo baxay jiiq iyo dhawaaq wa xuqa laha waxaa xaq u noqday oo u sugnaaday macnaha wayuxiqu macnaha waa xaqoo waxaa u sugnaatay oo xaq u noqotay lahaa ayada an taaiqa inay jiiqdo waayo maa fiiha gudaheeda ma ahaanin mawdicu arbaci asaabica meel afar far la dhigo ilaa wa malakun waadicun jabhatahu malag baa wejigiisa dhigay dhulka la dhiga kaana ilaa hadduu jiro meel mowdic ahoo arbaca asaabica la dhigo ilaa wa malakun malag baa waadicun dhigay jabhatahu wejigiisa saajidan ku sujuudsan lilaahi tacaala ilaahay dartii ugu sujuudsan buu yidhi nebi walow taclamuun haddaad ogaan lahaydeen maa aclamu waxaan ogahay la daxiktum qaliilan waad qusli lahaydeen in yar ladaxiktum waxaad qosli lahaydeen qaliilan in yar walabakaytum walabakaytum waad oy lahaydeen kafiiran wax badan wamaa taladadtum kuma aad qad macmacaansateen binnisaa'i haweenna kulama aadan raaxaysateen cala alfurushi sawada korkooda waxaan ogahay haddaad ogaan lahaydeen oohintiina say u badan tahay gabdhaha sariiraha idiin jiirtay xaasaskiina ah maada ku raaxaysateene kuwa macmacaansateen wala kharajtum waxaad u soo bixi lahaydeen ila asucuudaati bannaanyada eh, bannaankaad u soo bixi lahaydeen taj'aluuna idinkoo u qaylinaya gargaarna weydiisanaya ila allaahi tacaalaa ilaaha sareeye laakiin maxaa kelifay inaad jiiftaan xataa idinkoo jiiftay xaya cala alsalaah xaya cala alfalaax laydiin dhahaayo inaad waddada sii wadataan ma ogtiin xaqiiqda wuxuu nebigu ogaaday maadan ogayn haddaadse ogaan lahaydeen xataa dumarka inaad gadaal u kala tuurtaan yad bannaanka aadi lahaydeen waad oon lahaydeen waad qaylin lahaydeen allaad magangeli lahaydeen subxaana wa tacaala rawaahu tirmidi wa qaala xadiidan xasan adat bifatxi ilhamza hamzadoo la kordhigaa la akhriyaa wa tashjiiti toof ba'dana markaa la shigay adtad la yidhaahdo wa ta'iq bifatxi ta'i wa bacdaha hamza maqsuura waxaa la akhriyaa ta' la kordhigay kadibna hamse la kasriyey al waa sawtu raxla raxliga waa rarada codka ka soo baxa iyo walqatabi qatabka iyo washibhihimaa wixii markaa la mid ah khatabka qoriga ee geela marka la raraayo iyo waxa lagu fariistay raxliga iyo kaasaa loola jeedaa anna katrata man wa macnaaha xadiidka macnihiisana waxawaaye sanadii baa jeexday anna katrata man fi sanaa waxa cidka ku dhex sugan badnaantooda oo min almalaa'ikati malaa'igtii ah alcaabidiina ilaahay caabudahayay qad afqalathaa waxay cuslaysay samadii xataa adat ilaa samadii ay dhawaaqday ay jiiqday wa sucudaat bidammi saad waalcayn aduruqaat waa jidadka wamacnaa taj'aruuna idinkoo ilaahay gargaar weydiisanaya wa can abi barza bizaa'i baa la akhriyaa biraacdeh uma zaad ra haddana zaad barza nadlata bin cubaydin alslami waa magaciisa radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullah rasuulkii allaa wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa tasuulu kama suusho oo way taagnaanayaan qadamaa cabdin addoon labadiisa gunugood addoonka labadiisa logood ka zuuli maayaan inay taagnaanayaan xataa yus'ala ilaa la su'aalo can cumurihi cumrigiisa fii maa afnaah wuxuu ku dhammeeyey maxaa ku dhammaysa cumrigaada meeqa sana jirtay oo ku dhimatay lixdan toddobaatan afartan konton ee cumrigaaga aa lagu weydiina maxaad ku idlaysood ku baabi'isay wa can cilmihi iyo cilmigiisa fii maa facala bihi wuxuu ku sameeyey warsoo cilmi laguma barin maxaad ku samaysay cilmigaaga waa la weydiinaya wa can maalihi iyo maalkiisa ilaa laga weydiiyo min ayna iktasabahu meesha uu ka soo kasbay iyo wa fiima anfaqahu wuxuu ku bixiyey xaggee ka keentay xoolahan xaggeena ku bixisay wa can jismihi jismigiisa la weydiina fii abalaah wuxuu ku dhammeeyey xashishmaad ku cabtay sigeer maad ku cuntay carbad maad isku muday jasadkaaga waa lagu weydiinaa wixii aad ku baabi'isay su'aalahan afarta ah maalkaa ugu dhib badan inta kale waa hal hal su'aal laakiin asagu waa laba cumriga waxaa lagu weydiinaa wixii aad ku baabi'isay camalkana cilmigana wixii aad ku camal qabatay maalka waa laga su'aalo min ayna iktasabahu wa fiima anfaqahu wixii uu ku bixiyey iyo meeshuu ka keenay labadaba waa la weydiinaya wa can jismihina fiima ablaahu rawaahu tirmidi waqaala xadiiun xasanu صaxiix waqaala xadiidun xasanu صaxiix ayuu yidhi xadiidku waa xadiid xasan ah oo markaas صaxiix ah tirmidi waqaala xadiiun xasanu صaxiix wacan abi hurayra radia allahu canh qaala wuxuu yidhi abu hurayra qara'a rasuulu اllahi rasuulkii allah wuxuu akhriyey yowmaidin tuxadiu akhbaarahaa aayaddaasuu rasuulku akhriyey yowmaidin maalintaa tuxadiu way waramaysaa akhbaarahaa akhbaarteediibay ka hadlaysaa arlada maalintaa way hadlaysaa uma kadib qaala wuxuu yidhi nebiga atadaruuna maa akhbaarteeda mataqaaniin akhbaartaa la leeyahay way ka hadlaysaa arlada ma garanaysaan maa akhbaaruhaa qaaluu waxay dhaheen allaahu wa rasuuluhu aclam ilaahay iyo rasuulkiisaa ku cilmi badan rasuulkii allow annagu ma naqaano mana garanayno qaala rasuulku wuxuu yidhi fa ina akhbaarahaa akhbaartaydu waxay tahay an tashhada inay ku markhaati furto oo ay ku marag kacdo calaa kulli cabdin addoon dhammaantii aw ammatin ama addoommad walba bimaa camila calaa dahrihaa wixii korkeeda uu ku sameeyey wixii aad ku dulqabatay ayay ka hadlaysaa taquul waxay dhahaysaa camilta waad samaysay kada wakada fii yowmi kada wakada fa haadihi akhbaaruhaa taasaa akhbaarteeda ah waa marag fur ay ku marag furaysa addoon walbii addoommad walba rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan waayo ilaa muxuu yidhi idaa sulsilat alardu silsaalaha arladu hadday ruxato ay gabirto silsaalkeeda wa akhrajat alardu afqaalaha arladu ay soo bixiso culaysyaalkeeda wa qaala alinsaanu maa laha insaanku uu dhaho maxaa dhacay yowma idin tuxadiu akhbaarahaa maalinta akhbaarteeday ka hadlaysaa dhulmaa hadla iyo seebuu u hadlaa iyo bianna rabbaka awxaa lahaa rabbigaabaa u waxyoonaya marka akhbaarta taas waayo fa ina akhbaarahaa akhbaarteedu waxay tahay an tashhada inay ku marag furto calaa kulli cabdin adoon walba aw ammatin ama addoommad walba bimaa camila wuxuu ku sameeyey calaa dahrihaa korkeeda ama dhabarkeeda taquul waxay odhanaysaa camilta waad camal qabatay addoonkiibay la hadlaysaa kada wa kada waxaa iyo waxaabaad ku qabatay fii yowmi kada wa kada fa haadihi akhbaaruha taasaa akhbaarteeda rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan wa can abi saciid alqudri radia allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi sala اllahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi kayfa ancamu seen u nimcaystaa war seen u raaxaysanayaa wa saaxibu lqarni qarniga saaxiibkii qarniga waa buunka maalinta qiyaamo la afuufaayo geeska la afuufaayo iyo qarniga saaxiibkiisii waa malagii qad iltaqama alqarna afka uu saaray ee qarnigii qarnigii iyo buunkuu afuufi lahaa ayuu afka saarayo afkuu markaa u dhoweeyey wastamaca wuxuu dhegaysanayaa ee uu sugayaa alidna fasax mataa yu'maru goormee la amraya wakhtigii la fari lahaa ee la dhihi lahaa ku dhufo buunka qiyaamo taasuu sugayaa ixtixaamka waxaa waaye afkuu saasuu saaray muxuu sugayaa u dhawaaq qayli buunka yeeri mataa yu'maru wakhtigii la amri lahaa binnafqi afuufitaan oo fayanfukhu yanfukhu asagana uu afuufi lahaa ayadoo heerkaa la maraya see u raaxaysanaa ayadoo heerkaa la maraya seen cibaado uga tega ayadoo heerkaa la maraya seen ilaahay uga fogaanayaa kayfa ancamu seen u nimcaysanayaa buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam nimco waayo macnaha seen u farxaya seebaan cayshka u wanaajisanaya ayadaadii qiyaame ay soo dhowday macnaha saasaa loola jeeda saacadii qiyaamo ayadoo soo dhowaatay seen u raaxaystaa wasaaxiran buunka mairin lahaa saaxiibkii ahaana qad e, iltaqama alqarn uu af-afeeyey afka uu saaray buunkii wastamaca uu sugaayuu dhegaysanaya alidna fasax mataa yu'maru goormee la fasaxayaa binafqi afuufitaan oo marka la fasaxana fayanfukhu uu markaa afuufo faka'anna daalika arrintaa waaba iyadoo faqula ay ku cuslaatay calaa asxaabi rasuulillaahi rasuulka asxaabtiisa dushooda way ku adkaatay faqaala lahum macnaa way argagaxeen way jareeyeen ayagoo dhan way ku cuslaatay faqaala lahum wuxuu ku yidhi quuluu dhah xasbuna allah wa nicma alwakiil xasbuna allah wa nicma alwakiil dhaha quuluu dhaha xasbuna allah wa nicma alwakiil rawaahu tirmidii wa xadiidun xasan waa mucjizo aad iyo aad u adag waa cabsi aad iyo aad u weyn waa diyaargarow midda ugu sarraysa yuu xadiisku tilmaamayaa laakiin waa daciif baa la yidhi alaramu huwa assuuru waa suurka waxaan dhihi lahaa astaqfir waa xadiis saxiix ah macnaha xadiidun xasan buu yidhi laakiin xasan wuu ka sarreeyaa xadiidka waa xadiid saxiix ah alqarnu huwa assuur waa buunka aladii qaala allahu tacaala ilaahay uu yidhi wanufikha fi suur suulkii baa la afuufay waa buunkii qiyaama kadaa fasarahu saasuu ku fasiray rasuulkii allahu calayh wasalam wacabii hurayra qaala qaala rasuulu llaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi man khaafa qofka cabsanaaya adlaja waa degdegaa wuu dheentaa dhaqso ayuu baxaa wa waman adlaja qofkii degdega oo dhaqso baxa oo jarmaadana balaqa wuxuu gaaraa almanzila manzil buu gaaraa meel la dego meel uu aamin ku noqdo ayuu gaaraa alaa hooyaay inna silcata allaahi ilaahay silcadiisa iyo badeecadiisu khaaliyatun waa khaali ilaahay silcadiisa qaali waaye alaa hooyaay ina silcat allah ilaahay badeecadiisu aljannatu janno waayo dadaala rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan adlab biiskaani daal wa wamacnaah saara fii awali lin baa loola jeedaa waa degdegaa dhaqsuu baxaa waa mtaqaanaa baxaa waalmuraadu adtashmiiru wuxuu u firfircoonaadaabaa laga wadaa fi taacati taacada waa degdegaa oo cibaadaduu aad u badiyaa wallaahu aclam laakiin ilaahay baa yaqaana xaqiiqda loola jeedo qofka baqaaya matalan haddii aad musaafir tahay meesha aad maraysana gol ay tahay libaaxyo iyo bahalla iyo waraabana uu ka buuxo intuusan gabalka kuugu dhicin yaad dhaqso ka tegaysaa laakiin haddaad iska fadhiisakaaan hadhow maqribka marka la gaaraan dhaqaaqaya ama shantii barka markaa dhahdo ama kooiyo toban saacii bar inuu gabalku kuugu dhaco meeshu mugdi kuugu noqoto libaax kuugu soo baxo lagugu cuno yaa suuragal ah laakiin markaad ogtahay meeshu inay cabsi leedahay man khaafa qofkii cabsada asoo socotaa libaax iyo bahal iyo dugaa ka cabsada adlaja jawaab degdegaya macnaha wuxuu soconaya habeenka awalkiisuu dhaqaaqaya waman adlaja qofkii degdegana balaga almanzil mansilga laakiin markaad isdhigato gabalkuna meesha uu kugu dhaco xaggeed gaari libaax afkiisaad gaaraysaa waraabo afkiisaad gelaysaa waa dhibaato aad yaad markaa u fara badan waaye wa can caaishata radia allaahu canha qaalad waxay tidhi samictu rasuula allah rasuulkii allaan maqlay sala allahu calayh wasalam yaquulu asagoo odhanaya yuxsharu annaasu dadka waa la soo kulminayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo xufaatan ayagoo kobala lugahooda aan wax ku jirin ninka gacas socda herbaadiyaan dhahnaa maanta soo maaha dadku waxay imaanayaan ayagoo xufaat ah ma la labisna curaatan qaaqaawan go calal ah qofku xiranayaa ma laha gurlan oo aan gudnayn qof kasta ma gudna dharna uma xirna kabana markaa ma wato saasaa lagu imaanaya qoltu waxaan iri bay tiri caaisha intay la yaabtay yaa rasuula rasuulkii ilaahayo alrijaalu ragga waannisaa'u iyo dumarka jamiican dhammaantood haddii saa u taataagan yihiin ay qaaqaawan yihiin yanduru sow ma fiirinahayo bacduhum qaarkood ilaa bacdin qaarka kale ma laisjeegaayo miya ma laisjiirinaayo rasuulkii ilaahayoo aad buu uga jawaabay nebiga jawaab cajiib badan jawaab dadka qancisa jawaab xabsi iyo murug leh jawaab aad iyo aad qubka kan ayuu siiyey qaala wuxuu yidhi yaa caaishatu caaishay al-amru amarka meesha yaalla ayaa ashaddu ka daran oo ka adag min an yuhimahum daalika inay arrintaa hamiyeen qalbigii xataa marka soo dhacaaf gabar qaaban baa dhinacaaga taagan ama wiil qaaban baa dhinacaaga taagan bal fiiri waxaa ku yaala qalbigiisa ma soo gelaa marka hore taasaa wax weyn inah amarka meesha yaalaa ka adag oo ka kakan oo ka culus min an yuhimahum daalika inay arrintaa hamiyaan wa fii riwaaya almru amarka ayaa ahamu ka hamisan oo ka weyn min an yandura inuu eego bacduhum qaarkood ilaa bacdin qaarka kale gabar aadan oon wax ka haysanin oo dhinacaaga taagan wixii inaad fiiriso kuu diiday wax sahlan ma wax sahlan kuma haysto wax sahlan korkaaga ma saarna wax fudud kuma saarna ayadoo xijaaban ayadoo dharkeeda qabta ayadoo intaasoo wax qabta ayadoo meel ku sii jirtaa yaab qofku wuxuu damcayaa ama uu haminayaa suu gurigii ay ku jirto ku jebin lahaa dharkiisana uu uga dhigi lahaa wax kasta uu u samayn lahaa ka waran ayadoo waxba ka xigin dharna aan saarnayn waxna aan ugu jirin oo agteeda joogtaa inuu saa u eegi waayo bikulli imri'in minhum yowmaidin sha'nun yugnii qof kasta amar asaga ku filan baa maalintaa haysta wa fii riwaaya alamru amarka ayaa caaishay ahamu ka murug badan oo ka culus oo ka weyn amarka meesha yaalee culayska badanee qiyaamahii qurbada ah min an yandura inuu eega bacduhum qaarkood ilaa bacdin qaarka kale muttafaqun calayh qurlan bidami alghayn almucjama غayr la la akhriyaa ay hayra makhtuunin aan gudnayn baa loola jeedaa ayagoon gudnayn ayaa la keenayaa maalinta aakhiro ayagoon dharqabin baa la keenayaa maalinta aakhiro ayagoon dacas iyo buug iyo jambar iyo saandal iyo waxba ugu jirin ayaa la keenayaa maalinta qiyaamo kamaa bada'naa awala khalqin nuciiduhu khalqigoodii hore saan ku bilownay ayaan ku soo celinaynaa buu dhahay ilaahay subxaana watacaala sidii baa markaa lagu soo celinaa qof dhalanaaya oo surwaal ugu jiray ma jiro wiil la dhalay oo suug u xirnaa ma laha wiil la dhalay oo ookiyaalo watay ma laha ama muraayadda indhaha gabadh la dhalay oo dahabku faraatii ugu jiray ma laha markay dhalanaysa fisgiis maldhaho ka yariiskoo gabdhaha hadda la dhalay bastoolada loogu dhufto ee dhegaha kaa xataa qof watay oo bannaanka ku yimid ma laha saasaa lagu noqonayaa intaan ilaahay baa adduunka kugu siiyey subxaana wa tacaala qadarkii lagugu talagalay baad ka qaadatay qolaa loo geliyey qolana waa loo yeelay xikmadda raxmaan subxaana wa tacaala markaasaad maal ilaahay ku siiyey adoon wax ka haysan adduunka aad ku timid yaad soon uga tegaysaa ood salaad uga tegaysaa ood cibaado uga tegaysaa ood xaaraan ku raadinaysaa ood ribo ku qaadanaysaa oo wax ilaahay dida ku raadinaysaa dhibkeeday leedahay waxay leedahay bani aadamka markuu dhalanayo ciyaalkii inarka ah gacanta saasay ahaayaan gacantooda isku saasay isugu jirtaa saasay tahay wuxuu ka wada leedahay adduunkao dhana saa u qabanaya ka wadaa kulli markuu dhimanayo kasii baxayana gacantiisa saasa wax waxaan idinka wata malaha waan ka wada tegey marka waa dhibaato aad io aad u culus bay markaa leedahay cabsidii baanu ka baxnay baabu rajaa rajadii baabkeedaan gelayna aad baanu cabsanay caala laakiin waa nala rajagelin doonaa casharada soo socda cabsi keligeedna na looguguma talagelin rajo keligeedna na looguguma talagelin qofku waa inuu ku noolaadaa bayna alkhawf waalrajaa cabsi iyo raja labadaba marna cabso marna ilaahay rajeeye mulaa ugu horeeya jannada galay waa adiga waa rajul marna isleh adigaa wallaahi jannamada arkiisidba cadab unbaad ku jirtaa laakiin haddaad isdhahdo janno adi unbaa gelaaya janno janno hortaada dhigato waad khasaartay haddaad cabsi un horta soo dhigatana jannadii baa kaa xayiirmaysa cabsi un haddaad ku jirto cabsi un haddaad ku jirto looma baahna cabsida iyo rajada waxaa la yidhaahdaa qofka mu'minka waxay ugu jirtaa shimbirka labadiisa baal meeshuu markaa ugu jiro shimbirka laba gaar buu leey ama laba baal mid hadduu ka jabo ama baalasha laga tifo mid kuma duuli karo laakiin labadooda markay u hagaagsan yihiin ay u fiican yihiin wuu duuli karaa qofka mu'minka ahna labada garbood ee shimbirka waxaa u ah alkhawf waalrajaa cabsidii waa aragnay rajaa ma geli doonaa ilah waxaan ku barya maxaqana waafajiyo cabsida aan ku jirnana ilaahay nagu guuleeyo rajada qalbigeeda ku jirtana ilaahay na siiyo subxaana wa tacaala wabilahi towfiiq wallahu aclam